bsm illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى alih وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllahu tacaala kitaabu اladkaari اlmutafariqa adkaartii kala tagtagsanayd ee kala duduwanayd ayuu kitaab yahay halkan iclam ogow ana haada kitaaba kitaabkan anhuru fiihi yan kitaabkan hadda aan bilaabayn anhuru waxaan ku firfirdhinayaa fiihi isaga dhexdiisa insha allahu tacaala abwaaban abwaab mutafariqatan kala tagtagsan oo aan hal dhinac isku raacsanayn min aladkaari adkaara wadacawaati ducooyin yacdumu uu weyn yahay iyo weynaanayo alintifaacu ku intifaacsi bihaa iyadoo lagu intifaacsado insha allahu tacaala walaysa lahaa mana lahan adkaartaasi iyo ducooyinkaasi daabidun daabid naltasimu aan laasimsanayno tartiibahaa taxeeda bisababihi sababkiisa aan laasimsanayno wallahu lmuwafiq alkan adkaar ayaan ku keeni doonaa iyo ducooyin intifaaceeda uu aad iyo aad u badan doono eh, oo aan hal daabit lahayn daabit aan laasimsanno aan lahayn walaysa lahaa daabit aan lahayn naltazimu aan laasimsanayno tartiibahaa tartiibteeda bisababihi daabitka sababtiisa wallah lmuwafiq baabu istixbaabi xamdillaahi tacaala wathanaa'i calayhi cinda albishaarati bima yasuru wuxuu u baab yahay sunnanimada la sunneeyo alla in la ammaano ama la mahadiyo wathanaa'i calayhi in la faalleeyo ilaahay la ammaano cinda albishaarati bishaarada agteeda bimaa yasuru wax qofka farax gelinayo loogu bishaareeyo agteeda wax ku farxad gelinayo marka lagugu bishaareeyo in alla la ammaano xamdi iyo thanaa ilaahay la sameeyo iclam ogow annahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa liman qof tajadadat lahu ay u cusboonaatay nicmatu nicmo nicmada oo daahiratun muuqata awindafacad ama ay ka riixantay canhu xaggiisa niqmatun musiibo daahiratun muuqato an yasjuda inuu sujuudo shukran lilaahi tacaala isagoo ilaahay u shukrina ninkii nicma usoo cusboonaato ama nicmad daahira ninkay u timaado ama dhibaato daran ninka ilaahay ka badbaadiyo waxaa loo sunneeyaa inuu ilaahay u sujuudo horta oo sajdatu shukrin inuu ilaahay u sujuudo waan yaxmid allaha tacaala alla inuu ammaano oo u mahad celiyo wayuhniya calayhi uu faalleeyo bimaa uu ku ammaano huwa allaba ahluhu bimaa shaydha huwa isaguwa ahluhu alla u ahl u yahay wax alla u qalmo inuu ku ammaano walaxaadiisu axaadiista iyo walaahaaru aahaarta fii hada kan dhexdiisa kahiiratun weeyaan kuwa aad u fara badan mashhuuratun oo iska caan ah rawaynaa fii saxiixi lbukhaariyi waxaanu ku warinay werinay saxiixulbukhaariga dhexdiisa can camri bni maymuun camri bni maymuun alawdi waxaanu ka warinay fii maqtali cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu cumar dilkiisii fii xadiidi shuura tawiili xadiidkii shuurada ka hadlayo dadkii cumar uu magacaabayo halasoo doorta uu yiri ee dheeraa waxaa ku jirta anna cumara radia allaahu canhu cumar arsala bnahu wiilkiisii ayuu diray cabdlaahi wiilkiisii cabdulaahi bin cumar ah ayuu diray ilaa caaishataba u diray radia allaahu canha yasta'dinuhaa isagoo ka idin dalbanaya caaisha an yudfana in lagu aaso cumar maca saaxibayhi lala aaso abuubakar iyo nebiga in lala aaso wiilkiisiiba u dira kacoo caaisha u tag in laygu agduuga rasuulka iyo abubakar maxaa caaisha marka looga idan dalbanaya caaisha gurigeedii waay meesha iyadaa marka iskaleh milkigeedii falamaa aqbala cabdulaahi cabdulaahi bin cumar waa aaday caaisha waa u tegay markuu soo noqday uu soo jeestay qaala cumaru cumar waxa uu yidhi maa ladeyka agtaada maxaa ah maxaad ii haysaa buu yidhi qaala waxa uu yidhi alladii tuxibu ya amiira almuminiin wixii aad jeclayd baan ku hayaa oo meeshaas inaad hesha ah heshay ah adinad way idintay caaisha qaala waxauu yidhi alxamdu lilaah ayuu yidhi marka maa kaana shay-un shay ma ahayn ahama ilaya mid loo murug badan yahay xaggayga loogu murug badan yahay min daalika kaagaas shay kaagaas la igaga murug badan yahay ma jirin talo ma heli doontaa ma wey doontaa murug buu igu hay <clears throat> meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa marka xamdigii eh, wax ku farax geliya marka lagu sheego inaad boodbooda ma aha oo haay iyo aad tiraahid nacam oo qofka mar allaale wax farax geliya marka loo sheego alxamdu lilah inuu yirah sajdad shukri u dhaco de waxa wanaagsanna dadka dowqooda wax ku kala xiran waa qofka muminkaa waxa la wanaagsan wax fiican waa qofka aan muminka ahaynna ama yacni dulumaad iyo mugdi qalbigiisu oo hareeyeyna waxaa laga yaabaa wixii isaga musiibada u ahaaba inuu alxamdulilah ka yiraahdo ku farxo oo weliba yani iyadoo hadda aan min baabi aridaa bilqadaai walqadar aan ahayn oo ay tahay yani wax fiican baadda heshay uu aaminsanya baabu maa yaquulu idaa samica siyaaxa diiki wanahiiqa alximaari wanubaaxa alkalbi baabu bayaani maaki cadayntiisiibuu u baab yaquulu ou dhahayo qofka idaa samica haddii uu maqlo siyaaxa diiki diiqa qayladiisa wa nahyi dameerka qayladiisa wa nubaaxa alkalbi iyo eyga wacwaclayntiisa yan qayladiisa marka uu maqlo muxuu dhahaa rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi hureyrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal idaa samictum haddaad maqashaan nuhaaqa alximaari xamiiri dameeraha qayladooda fatacawaduu billaahi ilaahay magangala min ashaydaani ka magangala ilaahay shaydaan ka magangala fa inahaa ra-ad waxay aragtay dameertu dameerku waxay arkeen shaydaanan bay aragtay waidaa samictum haddii aad maqashaan siyaaxa diikati diiqa qayladiisana fas'alu llaha ilaahay weydiista min fadlihi fadli alla weydiista fa inahaa ra'at malakan malag bay aragtay sababtuna marka culimmadu waxay yidhaahdeen mar haddii ay malag aragtay ducayso waxaa laga yaabaa malaggaas inuu ku aamiinsado ayb oo malaga marka inuu ducadaadii aamiin uu yiraahdo dembi dhaaf ilaahay ku weydiiyo ku marqaati kaco oo waxyaabahaasoo dhan baa ku jira marka meesha ayb halkaa marka waxuu daliil u yahay xadiidka haddii dameerka qayladiisa la maqlo maxaa la dhahayaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim shaydaan bay aragtay iyadu diiqa haddii uu qayliyana malag buu arkay ilaahay baa fadligiisa la weydiisana allaahuma inii as'aluka min fadlik ayaa la dhahayaa warawaynaa fi sunani abi daawuuda waxaanu ku warinay dhexdiisa can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal salam idaa samictum haddii aad maqashaan nubaaxa alkilaabi eeyaha qayladooda wa nahiiqa alxumuri dameeraha qayladooda bileyli aad maqashaan habeenkii fatacawaduu billaahi ilaahay ka magangala fa inahunna iyagu yarayna waxay arkayaan maa laa tarawna wax aydnan u jeedin oo aydnan arkaynin ayay arkayaan marka riwaayadan habeenna waa ku qayday eygiina waa kusoo dartay marka <clears throat> baabu maa yaquulu idaa ra'a alxariiqa baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yaquulu ou dhahayo idaa ra'aa haddii uu arko qofka alxariiqa dab haddii uu arko gubash gubato haddii uu arko waxa uu dhahayo <clears throat> qaala rawaynaa fi kitaabi bni sunniyi waxaanu ku werinay can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam idaa ra'aytum haddaad aragtaan alxariiqa xariiqa haddaad aragtaan gubashada fakabiruu allaahu akbar dhaha faina takbiirtu yudfiuhu uu daminayaa takbiirtu waa daminaysaa dabka wayustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa inuu duceysto maca dalika kaagaa lala qabana biducaai ilkarbi murugta ducadeeda inuu ku duceysto lana dab waa murug dab meel gubaayo waa murug biducaa ilkarbi iyo wagayrihi mimaana ah qadamnaahu aanu hormarinay fii kitaabi aladkaari aanu kusoo hormarinay fii kitaabi aladkaari lilumuuri alcaaridaati wa cinda alcaahaati walaafaat ugu soo hormarinay ayb meeshan marka xadiidka uu sheegay ibnu sunni baa wariyey min dariiqi alqaasim ibn cabdillaahi alcumari can cabdiraxmaan ibn alxaaris can camr ibni shucayb wa min dariiqi alqaasim ayaa ibnu casaakirna uu kasoo wariyey qaasim ibn cabdillaahi alcumarina imaam axmed wuxuu yidhi leysa bishayin kaana yakdibu wayadacu alxadiida waqaala yaxya leysa bishayin waqaala maratan kadaab waqaala abu xaatim wanasaa-iyu matruukun xadiidkan marka ninkaas baa ku jira waa daciif saa darteed nacam ayb hadda waqti meelaha gubashada waxa ay ka dhacaan ambalaasooyinka qaylo iyo wax kalay sameeyaan bacd alculamaa marka waxaan filaa sheekh alalbani inuu yiraahdo marana waxaan isku dayay inaan ka fakero bal shay waxaan lagu bedelo oo yacni waanweyntan iyo qayladan iyo waxa wax lagu bedelo markaasuu wuxuu yiri waxyaabahaas takbiirtan iyo amay wanaagsan tahay wax noocaas oo kale ayuu markaas u dhigay oo baxthi yarka qoray asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wbarakaatu xadiidka marka dacfigaasaa ku jira baabu bayaani maa yaquuluhu cinda alqiyaami min almajlisi qofka markuu fadhiga ka kacayo uu fadhi badan fadhiye u kacayo waxa uu dhahayo adkaarta uu akhrinayo qaala rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi wagayrihi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu sal ly salam man jalasa man jalasa fii majlisin majlis qofkii fadhiisto fakahura fiihi laqatuhu hugunkiisa uu ku bato iyo qayladiisu ay ku badato faqaala yidhaahdo qabla an yaquuma intuusan kicin ka hor min majlisihi fadhigiisa uunan ka kicin dalika kaagaas ah subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk qofkii sidaas akhriyo ilaa gufira lahu waa loo dhaafaa maa kaana fii majlisihi dalika fadhigiisaas wixii ahaaday oo dembi iyo wax uu ku galay waa loo dhaafaa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix xadiidkan marka wuxuu tilmaama qofku markuu meel fariisto ducada kafaaratulmajliska la yiraahdo fadhiga markuu dhammaado ee qofka inuu kaco uu rabo ducadan u akhrinaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk wixii dembi meeshaas uu ku geystay waa laga dhaafayaa wax yar waayo marka wax badan baana ay faa ay keenaysaa fadhiyaalka hadda waxay isaga bateen fadhiyaal oo waxa ah eh, been iyo xan iyo yacni iyo fadhi kudirir isaga badanay u bateen marka kuwaas oo kale eh, dacooyinkan qofka inuu akhristo waaye waxaasna iska dhaafo toobana oo ku dadaalo leanna beenta iyo xanta iyo iyaga dembi waaweyn waaye tooba u baahan yihin marka wararka qaarna waxaa dhici karta iyadoo hadda aan waxba la xamanin beenna la sheegin laakiin meesha un layska fadhiyey oo waqti lagu dhameeyey oon ilaahay la xusin rasuulkii lagu sallinin oo yacni qofka meel un iska fadhiyo taas naftirkeeda nebigu wuxuu sheegay in aakhiro raacasho inay taho laysku raacanayo oo qofka loo raacanayo si aan lagugu raacanin marka tan u dambaysii mar walbo waraweynaa fii sunani abi daawuuda wagayrihi can abi barzata radia allaahu canhu wasmuhu nadlatu ayaa magaciisa uu ahaaye qaala waxauu yidhi kaana rasuululahi sal l salam rasuulku wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahaya biakharatin markii dambe idaa araada haddii uu doono an yaquuma min almajlisi fadhiga inuu ka kaco subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah inaka adiga lataquulu qowlan ayaad dhahaysaa qowl maa kunta maa kunta aadan ahayn taquuluhu inaad dhahaysa fii madaa waqtigii tegey qaala waxauu yidhi daalika kaagaasi kafaaratun weeyaan dembi dhaaf limaa yakuunu waxa ahaanayo ayuu dembi dhaaf ka yahay fi lmajlisi majliska dhexdiisa warawaahu alxaakimu fi lmustadraki min riwaayati caaishata radia allahu canha waqaala saxiixu lisnaad ayuu yidhi xaakim qultu qowluhu biakharatin huwa bihamsatin maqsuuratin maftuuxatin waa hamzo la gaabiyey biaakharatin maaha bia waay maftuuxatin oo la kordhigay o bifatxi lqaa'iqaad oo la kordhigo macnaahu fii aakhiri lmri ayaa laga wadaa fii aakhiri lmri biakharatin yani waqtigii ugu dambeysay kutubta jarxiga iyo tacdiilkii aada ugu taalla fulaanun tagayara biakhara ayaa laleeyahay waraweynaa fii xilyat alwliyaa kitaabkaas waxaan ku werinay xilyat alwliyaa wa tabaqaat alasfiyaa can caliyin radia allaahu canhu qaal man axaba qofkii jeclaysto an yaktaala inuu ku wax ku beegto bilmikyaali alawfaa beeg dhammaystiran qofkii doono inuu wax ku beegto falyaqul ha yidhaahdo aakhira majlisihi majliskiisa aakhirkiisa aw xiina yaquumu ama markuu kacaayo subxaana rabbika rabi cama yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin cali sidaanuu yiri cali bn abi aalib radia allaahu canhu wuxuu yidhi qofkii jeclaysto inuu wax ku beegto miisaan taam oo dhammaystiran falyaqul fii majlisihi marka fadhigiisa uu ka kacaya ha subxaana rabbika rabbi lcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin cali baa marka laga weriye tan baabu ducaai ljaalisi fii jamcin linafsihi waman macahu baabkan wuxuu u baab yahay qofka fadhiyo ee dad koox la fadhiyo isaga inuu isu duceeyo dadkan u duceeyo wixii kusoo arooray qaala rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can ibni cumar radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi qallamaa waxaa yareyd kaana rasuululahi sal slam rasuulka intuu ah, ahaa yaquumu inuu istaagayay min majlisin fadhi uu ka kacaayay xataa yadcuwa bihaulaai dacawaati liasxaabihi ilaa uu ducadan asxaabtiisa ugu duceeyey yani fadhi ma fadhinayni fadhibaaba yaraay uu nebigu ka kacaya ka istaagayay ilaa ducadan u arinay asxaabtiisa ugu duceynay ducada fiiri marka allahuma aqsim lanaa min khashyatika maa yaxuulu baynana w bayna macsiyatik wa min taacatika maa tuballigunaa bihi jannatak allaahuma ya allaahu allow iqsim lanaa ilaahu noo qaybi min khashyatika allaka cabsigaaga adiga cabsashadaada waxaad noogu qaybisaa ood naga siisaa maa wax naga sii yaxuulu kala dhexgalayo galayo baynana annaga iyo bayna macsiyatika iyo macsidaada ilaahu alla kacabsiga waxaad naga siisaa wax annaga iyo macsidaadana kala dhexgalayo oonan kugu caasinaynin yani taqwo iyo alla kacabsi waxaadna siisaa keenayso inaanan kugu caasinin adiga wa daacatika daacadaadana maa nooga qaybiyo naga sii tuballiqunaa bihi aad nagu gaarsiinaysid jannataka jannadaada daacada iyo cibaadadaadana wax jannadaadana gaarsiina ilaahuna sii wa min alyaqiini yaqiinta xaggeedana maa naga sii noogu qaybi tuhawinu bihi aad fududaynayso calaynaa korkeenna masaa'ib dunya adduunyada musiibadeeda aad nooga fududaynaysa yaqiintana waxaadna siisaa ilaahu yaqiin adagna sii oo musiibo kastoo nagu dhacdo aan sabar ugu yeela karno ila bani aadamka musiibana waa ku dhacee moogtaha musiiba hadday ku dhacdo argagax iyo inuu galo yaqiintiisu daciif ay keeni allaahuma yaa allaahu allow maticnaa ilaahu noogu raaxay biasmaacinaa dhegaheenna wa absaarinaa aragayaalkeenna wa quwatinaa awooddeenna xooggeenna ma axyaytanaa intaadna noolaysayba ilaahu intaadna noolayso xayaatana gelisay ilaahu dhegaheenna indhaheenna xooggeenna noogu raaxay yani maxaa laga wadaa dhegihii inay maqlin wax ilaahay uusan raalli ka ahayn indhihii inay maqlaan ay arkaan un wax ilaahay uu jecel yahay iyo wax qofka uu ka faa'iideysana adduunkiisa ama aakhiradiisa wax laakiin adduun iyo aakhirana aan laga faa'iideynin dhagahaaga inay maqlaan indhahaaga arkaan ma fiicna taas waa ilaahay wax laga magangalayo ayb xoogaagana maxaa uga faa'iideysana ilaahay daacadiisa iyo wax ilaahay raalli uu ka yahay ayb ama wax ilaahay yacni aan uunan ka xanaaqaynin uusan ka caroonaynin dad badan xoogooda waxay ku bixiyaan macsi ilaahay leyla nahaar ilaahay lay caragelinayeen habeen iyo maalin xooggii dhammaay marka waxuu ku baaba'aa maal ma ah kuwaas ilaaha laga magangalaa marka ayb ayb wajcalhu ilaahu yeel alwaaria midna dhaxlayo wajcalhu ilaahu yeel ka yeel alwaaria mid dhaxlaya mina anaga xaggeenan ilaah waxna dhaxlo oo naga dhaxla waxaas ilaah noo yeel ayb wajcal ilaahu yeel ka yeel fa'ranaa aarsigeennana calaaman man dalamanaa qofkiina dulmiyey ilaahu ka yeel aarsigeenna yan haddaan aarsanaynana ilaahu qofkiina dulmiye bisle aarsigeenna ilaahu korkiis ka yeel inaan ka aarsano laakiin haddii qofka qof aan dulminin oo ka aarsado wareer waa qaanuunka dalkan ka jiraya ay ka mid tahay qof qof haddii uu yeelo waxaa laga yaabaa inuu ka aarsado nin kaleo meel kale iska maraayo oo aan waxba ka ogeyn buxaas mujarad yan isku cid waayo iyo waa isdhaleen iyo kani isku yihiin iyo darteed ilaahayna wuxuu leeya walaa taziru wasiiratu wisra ukhraa adiga marka arsigaaga hadduu ku dhaco ninkii ku dulmiye bes adigana aadan ku xadgudbin dembi ma lihid wajazaau sayiatin sayiatun miluha laakiin haddaad iska cafisidna faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ninka iska cafiyey wax hagaajiyey hadda ka bacdi fa cala allah kaas ajrigiisa ilaah korkiisa u yahay ducada nabiga feerse u qiimo badantahawansurnaa ilaahu noo gargaar calaa man caadaana qofkii nala collaytamay oo cadowgeenna ah ilaahu nooga gargaar walaa tajcal ilaahu yeelin musiibatanaa musiibadeenana fii diinina haddaa musiiba nagu ridaysa diintaa nooga ridin maxaa yeele diinta waa meeshii u dambeysay way qofka raasumaal ahayd wax kal dhan dhig hadii lagu yiraa nafti dhig maalki dhig guryihii dhig nafti dhig inaa iska dhigto diinka dhig laak wax ka daran malenin marka sheikha noo ahaaye wuxuu dhihi jiray dadka markuu arko aad ugu yaacayo meelahaas yurub iyo meelahaas yan intay tagaan haddana dhahayo dhulka muslimka intaa ka fiican carab maxaan ku haysana anaga yan sacuudiga dadka waa soo tarxiila inta meeshaana ka fiican markaasu wuxuu dhihi jiray muddo dheerowna sacuudiga joogay wuxuu dhihi jiray eh, yurub carab waxa yaalla waxawaaye eh, haati liqaama dariiq walba lagu taagan yahay keen iqaamo waay bis laakiin yurub waxaa yaallou dhihi jira haat diinak diinkaaga keenayamarka iqaamo keen iyo diin keen yaa daran labadoodana diin keenaa daran diinkeen ah, dhib badan marka qofku inuu yani taas aada ugu baraarugsanaado musiiba hadday dhacaysa diinka ilaah naga gelin meel kale maalka hadday gasho waa laga kabsan karaa nafta hadday gasho xataa waa laga kabsan karaa leanna qofku waa dhima laakiin hadday diin gasho oo qofka aakhiro oo aakhir xayaatihi isagoo gaal ee adduunyada uu ka baxo walciyaadu bilah cadaab aan dhammaanaynin adduun io aakhiro oo korkiisa mar walba bislaada mid kale loogu bedelayo ku dhacay in aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nuslihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab iyo uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa ma noola ma dhimanin rafaadu ku jira walaa tajcal idunyaa ilaahu adduunyadana ha ka dhigin akbara haminaa murugteenna midda ugu weyn adduunyale ha ka dhigin maxaa ku daran qofka haddii layidhaha aakhiraba inuusan dhigin adduunyale i daran aniga maxaa rabtaa rooti aan rabaa aniga maxaa rabtaa naar inaan ka magan galo hadduusa dhehaynin dhib waay nacan murugtaada midda ugu weyn adduunya ilaahu ka yeelin murugteenna tan ugu weyn saasuu dhihi jiray walaa mablaqa cilminaa cilmigeenna yoolkiisana meesha ugu dambaysa aqoonteennan adduunyo leeba haka dhiginba nacam walaa tusallit calaynaa ilaahu korkeenna ku salladin man laa yarxamunaa qofa noo naxariisanayn mid wax noo galay aan jirin oo aan noo naxariisanaynin ilaah nagu salladay cadow aan diin kugu dhaafaynin dadnimo kugu dhaafaynin kor midab kugu dhaafaynin waxuu kugu dhaafayo aan jirin oo ku garaacayo un kaasaa ilaaha laga magangalaakiin dadku haddii ay marka ilaahay ku xirmi waayaan oo ayagu dhexdooda dulmi fara badan ka sameeyaan waxaa nebigu uu tilmaamay sal l ly in lagu salladaayo dadkaana waxaas qofaan u naxariisanaynin oo xadiis dabaraani uu weriyey ayaa wuxuu ahaa dadka walaa qatala bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ma dilo oo ma islaayaan muslimka dhexdooda ilaa waxaa lagu salladaa cadow oo ayaga aan ahayn oo banaanka ka ah lagu soo salladaa marka waxaa noo dhiman maxay tahay marka waaba ujeedna waxaas nebigu uu sheegaya rin laga waantoogo walaa tusallid calayna man laa ilaah aanu korkeenna ku salladin man laa qof aanoo naxariisanayn qaala tirmidiyu xadiidun xasan baabu karaahati alqiyaami min almajlisi qabla an yadkura allaha tacaala qofka intuusan ilaahay xusin ka hor inuu majliska aanu uu ka kaco karaahadeeda yacnii fadhi baa fadhisay adoo ilaahay xusin inaada ka kicin qaala rawayna bilisnaadi saxiixi waxaanu ku warinay fii sunan abi daawuuda wageyrihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam maa min qowmin qoom ma jiraan yaquumuuna min majlisin fadhi ka kacayaan laa yadkuruuna allaha tacaala fiihi ilaahay aan ku xusaynin majliska dhexdiisa ilaa qaamuu way istaagayaan can mithli jiifati ximaarin ameer bakhtiyey oo kale ayay ku kacayaan dameer baktiyey oo bararay oo isaga dhanba dilaacay oo kale iyagoo ay kacayaan majliskaas ka kacayaan oo markaa ilaahay xusid la-aanta aysan ilaahay xusaynin baa waxay la mid yihiin dameer baktiyey oo kale wa kaana lahum waxaana u ahaanayo xasratan shalay ayaa u fiihi can abi hurayrata radia allahu canhu aydan can rasuulilahi sal l slam qaal waxa uu yidhi man qacada qofkii fariista maqcadan makaanu fadhi meel yani lam yadkur illaaha tacaala fiihi ilaahay aan ku xusin meeshaa dhexdeeda kaanat calayhi korkiisa waxaa ahaanaysa min allahi alla xaggiisa tiratun raacasha oo loo raacana maxaa ilaahay xusi weysaa la dhahaa waman idajaca qofkii jiifsada madjacan meel la jiifsado laa yadkuru llaaha tacaala fiihi ilaahay uunan ku xusaynin meesha dhexdeedana oo markuu seexanayo ilaahay xusaa la rabaa kaanat calayhi korkiisa waxaa ahaanaysa min allahi ilaahay xaggiisa tiratun raacasho qultu tiratun bikasri taa'itadoo la hoos dhiga wa takfiifi raa'i raadoo la fududeeyo oo aan la shidin wa macnaahu naqsun waa naqsiba ahaanaya wa qiila tabicatun raacash wayajuusu an yakuuna xasratan shallay waa dhici kartaa kamaa fi riwaayati alukhraa waa shallaynayana waxay isleeyihiin war meeshaas intaan fadhinna haddaan subxaan subxaanallahi dhehi lahayn waxweyni ahaalamaanta ajiran keeli lahayn laanna qofka markuu dhinto oo lasoo qabto oo uu noloshiisa ay dhammaato wuxuu aad u jeclaalahay daqiiqad adduunyada ka khasaartay markaasuu fahmaa daqiiqad adduunye uga dhuntay markaasuu dareemaa macnaheeda oo wuxuu leeyahay maanta haddii daqiiqadaas aan ku buuxi lahay daaca ilaahay waxay i ahaan lahayd ayb waraweynaa fii kitaabi tirmidiyi marka ilaahay waxa la xuseyna dabcan waxay tahay ahal u yahay in la xuso maxaa yeele waa ku abuuray waa ku nooleeyey xayaatuu ku geliyey waa ku barbaariyey nicmadiisaa ku dhex jirtaa cirkiisa hoostiisaad ku nooshahay dhulka korkiisaa ku nooshahay hawadaana iska jiidaysa cuntadii ilaahay baa kuu fududay oo roobkaasay ku timaadaa dhulkan ay ka baxaysa ilaahay baa iskale adiga geley unbaa dhulka ku duugtay laakiin wax soo dhaliya waa ilaahay waa cuntay markaa cunta nafaqadeedii ilaahay waa kugu celiyey wixii wasaqda ee ku dhibi lahay aad u dhima lahayd waa kaa bixiyey ilaahay meel waddo ay raacaanay ku baxaanu ilaahay ku siiye yani nicamka ilaahay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha maba la xisaabi karaba axadka sidaas adiga kugu ah oo intaasoo nicmo kugu galeed mar walba inaad sheeg sheegto baniaadamka fiiraada ninkan ninka aad wax ugu galo oo ama shaqo siiyo ama wax siiyo ama yani nicmo weyn u galo mar walba waa sheegsheegsheegsheegsheegsheegaan wixii wax anfacaya waa sheegsheegayan mar walba oo ayaga ay yaqaanaan dadka waxaa laga yaaba maalinkii maalinkii taqriiban labaatan soddon jeer in dollar la sheega magaciisa dollar la dhahaayayb waxaa laga yaabaa qofka salaad tuka inaan lagu karin banaan waa jiraan sooma dad aan salaadba dukanaynin banaan oo shan waqti aan ilaahay xasuusanaynin xataa dolarkana maanta dhan dolar dolar dolar loo sheegaan dolarku caabuda marka qofkaas ayb warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can abi hurayrata radia allaahu canhu ayضa can اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalama qaala waxau yidhi maa jalasa qowmun qowm ma fariistaan majlisan makaanu fadhi lam yadkuru llaha tacaala ilaahay aynan xusin majliska dhexdiisa walam yusalluu calaa nabiyihim nebigoodana aynan ku sallinin fiihi majliska dhexdiisa ilaa kaana calayhim korkooda waxaa ahaanaya tiratun raacasho iyo shallay fain shaaa haddii uu doono a ilaahay cadabahum waa cadaabaya wain shaaa haddii uu doonana qafara lahum waa u dembi dhaafaya qaala tirmidiyu xadiisun xasan baabu dikri fi ariiq baabu dikri fi ariiqi dikrigii ayuu u baab yahay fi ariiqi jidka dhexdiisa in ilaahay lagu xuso hadana marka wadada socotaata ina ilaahay xustay qaala rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sal allahu alayh ali wasalama qaal maa min qowmin qowm ma jiraan jalasuu majlisan majlis fariistay lam yadkuru llaha caza wajalla aan ilaahay ku xusin fiihi majliska dhexdiisa ilaa kaanat calayhim korkooda waxaa ahaanaysa tiratun raacasho iyo shallay wamaa salaka rajulun nin ma qaada dariiqan jid lam yadkur illaaha caza wajala fiihi ilaahay ounan ku xusin meeshaa dhexdeeda ilaa kaanat calayhi tiratun shallay baa korkiisa ahaanayso dariiq markaad qaadayso inaad ilaahay xusto sida ugu fudud mataqaanaa marka aa ku xusi karto guriga markaa ka baxaysid bismillahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ilaa billahi shaad bis dariiqi dhexdiisa ilahay waa ku xustayba marka aragto waxay kaasoo horbaxaan wixii adkaari munaasab ahay xasuusnow waraweynaa fi kitaabi bni sunniyi wa dalaail nubuwati waxaanu ku werina dalaail nubuwa bayhaqi kitaabkiisu can abi umaamata albaahiliyi radia allaahu canhu qaal ataa rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waxaa u yimid jibriilu ayaa u yimid sal allahu alayhi wasalam wa huwa isaga oo bitabuuka tabuuk joogo faqaala waxa uu yidhi yaa muxamedu muxamedow ishhad janaazata mucaawiyata janaazada mucaawiyata bni mucaawiyata almusani xaadir oo yani ka qayb gal ninkaa janaazadiisa fakharaja rasuulu llahi sal l ly slam nabiga waa soo baxay wanasla jibriilu calayhi salaam jibriil baa soo degay fii sabciina alfan toddobaatan kun isagoo ku dhex jiro min almalaaikati fawadaca janaaxahu garabkiisii alaymana midig ayuu dhigay cala aljibaali buurihi fatawaadacat buurihii waa degeen marka wawadaca janaaxahu laysara garabkiisa bidixdaana cala alardiina dhulkiibuu dhigay fatawaadacat dhulkii waa tawaaducay xasilay xataa nadara ilaa makata walmadiina ilaa maka madiina oo arkay fasallaa calayhi rasuululahi sal slam nebigii ku tukaday iyo wa jibriilu iyo walmalaaikatu calayhim salaam ninkaa marka nebiga iyo jibriil iyo malaaigtii baa ku tukadeen falamaa faraqa markuu dhameeyey qaala waxauu yidhi nebigu yaa jibriilu jibriilow bima balaga mucaawiyatu haadihi lmansilata ninkaa mucaawiyatu bnu mucaawiya layidhaa darajadan muxuu ku gaaray qaala waxa uu yidhi biqiraa'atihi qul huwa allaahu axad inuu akhriyo qaa'iman isagoo taagan wa raakiban isagoo fuushan wamaashiin isagoo soconay soo socdo iyo gaadiid kor saaran iyo isagoo fuushanba inuusaa akrinayo taasuu ku gaara bn ayb xadiidkan marka wuxuu leeyahay xadiidka cinda albayhaqi anas ibnu malik baa laga wariyey xaafid ibn cabdilbar waxa uu yiri fi listiicaab ayuu ku sheegay ayuu kusoo bixiyey xadiidkan duruqdiisana waa sheegay uma qaala markaas wuxuu yidhi ibnu eh, cabdilbar asaaniidu hadihi alaxaadiidi leysat bilqawiyati axaadiidtan asaaniideeda ma xoog badna walow annaha fi laxkaami lam yakun fii shayin minha xujatun axkaamta hadday ku saabsanaaleed xalaal iyo xaaraanna xujo ma noqoteen wafadlu qul huwallahu axadna laa yunkar qul huwallahu axad fadligeeda lama inkiri karo fadli weyntahay ikhlaaska saasuu ibn cabdilbar yiri ayb wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabiyina mxamedi wala ali wsaxbi